التنوين بأقسامه ثلاثة waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala tanwiinta iyo saddexdeeda qaybood altanwiinu biaqsaamihi halaaa altanwiinu biaqsaamihi halaaa التنوين هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا كتابة للاستغنى عنها بتكرار شكله وايه ardayga meeshaan marka loo dhigayo waa laba shaqal laba shaqalka inuu ku dhawaaqi karo inaad awood u siistaa lagaa rabaa tusaale ahaan inuu ugu dhawaaqo an ban tan san jan xan khon dan dan ron ilaa uu alifka ka dhameeyo waxaan ira marka shalaan sheegnay hingaada markii la hingaadinayo wuxuu ku jiraa qalab tiro badan qaladkaasoo ka mid ah in la yidhaahdo ana alifow laba koor dhigan bamba alifow nama koor dhigan tanta alifow nama koor dhigan tanta alifow nama koor dhigan ko waxaan idhaa alifow waa qalad oo waxaan hingaadinaynaa alif buu ahaa fowdan marka la jiidaayo oo xarfulina wawgan la keensanayo kuma jirto alif asalkiisa ka mid maaha waxaa kuna haddana aan sheegnay nama koor dhigan in la iska alidaa laba koor dhigan ardayga laba koor dhigan lagu baro oo labo inuu fahmo uusan nama u fahmin wax iska caadi waxaan loo akhriyo isu fahmin labo kow laba ardayga waa yaqaanaa marka laba koor dhigan in la yidhaahdo waayo aan dhammayna kama kaan hingaadino an kurwa ban tan san jan xan waa laysa yaqaanaa inta badan lafdiga laakiin hingaada wax uga culus ku jiraa الألف لابا كور ديان تنوين فتحتين بمبا ألف لابا كور ديان تنوين فتحتين بمبا ألف لابا كور ديان تنوين فتحتين لابا كور ديان لابا كور ديان خلاص كلامنا جيتان كسائد كا كجرو خلاص كلامنا تنتا ألف لابا كور ديان تنوين فتحتين تنتا ألف tanta alif laba koor dhigan tanwiinu fatxatayn tanfa alif laba koor dhigan tanwiinu fatxatayn janjim alif laba koor dhigan tanwiinu fatxatayn فتحة ألف لبا كور ديان تنوين وفتحتين ألف لبا كور ديان تنوين وفتحتين ألف لبا كور ديان تنوين وفتحتين ألف لبا كور ديان تنوين دندل ألف لبا كور ديان تنوين دندل ألف لبا كور ديان تنوين زلزل ألف لما كاردين تنوين وفتحتين زلزل ألف لما كاردين تنوين وفتحتين رر ألف لما كاردين تنوين وفتحتين رر ألف لما كاردين تنوين وفتحتين زلزل ألف لما كاردين تنوين وفتحتين زلزل ألف لما كاردين تنوين sansin alif laba kahor dhigan tanwiinu fatxatayn sansin alif laba kahor dhigan tanwiinu fatxatayn shanshin alif laba kahor dhigan tanwiinu fatxatayn shanshin alif laba kahor dhigan tanwiinu fatxatayn صنصد ألف لبا كور ديان تنوين وفتحتين صنصد ألف لبا كور ديان تنوين وفتحتين ضمضد ألف لابا كور ديان تنوين فتحتين ضم ألف لابا كور ديان تنوين فتحتين ضمض ألف لابا كور ديان تنوين فتحتين فتحتين عن عين ألف لابا كور ديان تنوين فتحتين غض ألف لابا laba koor dhigan tanwiinu fatxatayn غنغين ألف لبا قردنا تنوين فتحتين fanfa alif laba koor dhigan tanwiinu fatxatayn قاف ألف لبا كورديان تنوين وفتحتين قاف ألف لبا كورديان تنوين فتحتين كان كاف ألف لبا كورديان تنوين وفتحتين كان كاف ألف لبا كورديان تنوين وفتحتين لن لم ألف لبا كورديان تنوين وفتحتين لن لم ألف لبا كورديان التنوين فتحتين من ألف لبقر التنوين فتحتين نن ألف لبقر التنوين فتحتين نن ألف لبقر التنوين فتحتين وواو ألف لبقر التنوين فتحتين وواو ألف لبقر التنوين عنها ألف لبا كورديان تنوين وفتحتين عنها ألف لبا كورديان تنوين وفتحتين يا ألف لبا كورديان تنوين وفتحتين يا ألف لبا كورديان تنوين وفتحتين ayib markaad xurufi jaaga soo socodka waxaad iska ilaalinaysaa qaladaadka ay aad sameeyaan bulshada waxaa ka mid ah in la yidhahda zanza zanzaa yarana soo ma zanza alif laba kordhiga asalka waxaa leeyahay zanzay alif laba koor dhigan waxaa kaloo ka mid ah qaafka qanqaa alif laba koor dhigan inuu kaa yidhahdo inuu qanqoof inuu keena qaafka asalkiisa uu soo celiyo marka xaraf kasto inuu asalkiisa la soo celiyo laga maarmaan waay laakiin labadaas xarafa inta badan u daran waayo aan ka gudubno qari'an قارئا تمرينات على تنوين مفتوح واي قارئا قارئا wuxuu ku socdaa tartiibta alif axmaluhu ku حاصبا حاصبا سمجدين أن بن تن فن جن حن خن هات صورة مينوة ترتيب تامركو كلمات وخطرها ما لم دول فرعنا وياهي حاصبا حاصبا خافتا خافتا ثالثا ثالثا خارجا خارجا صالحا qoo qof la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif ri'an riira loos dhigay analif laba kordhigan sanawiinu fatxatayn تنوين فتحتين أهل تنوين فتحتين أن عدوى أن أن ألف لابا كور ديان تنوين فتحتين أن ألف لابا كور ديان تنوين فتحتين قاري أن قاقف لكر ألف لقرب المد بالألف biamriira loos dhigay alif laba koor dhigo tanwiinu fatxatayn an laba koor dhigan waxna ku dhaclay bs an laba koor dhigan tanwiinu fatxatayn وعنا خد على بس أن ألف لابا كارديان تنوين فتحتين أنا لله تنوين فتحتين هذا كل دكتور كهلا بين جد حاصبا حاصبا حاصبا حاحا لكرديجي ألف له الرب المد بالألف فتحتين فمالك راضية منه فتحتين خافتا خافتا خافتا خاخا لكرديغي ألف لقرات المد بالألف fitan fiifa loos dhigay tanta alif laba kor dhigan tanwiinu fatxatayn ثاثا la kordhigay alif lagu reeb almadu bilaalif lisan lilam loos dhigay sansa alif laba koor dhigan tanwiinu fatxatayn ثالثا ذات الرقيق الأول المد بالالف لتنهيل الرقيق الألف لما قاضيا تنوين فتحتين waata intaasa nooga filan waayo khaarijan macnigeeda khaarijan خارجا خا خال كرديغي ألف لوريب المد بالألف في جنري را لوصديغي جنجان ألف janjaan ah janjaan asal ma ku jirtaa جنجان جنجيم ألف ah لما كوديغن تنوين فتحتين Hey, sax waan asqa walaabane haya macalin gees ah laba koon iyo xoogaa jiita jiitaanka iskeelaad hay macal xarag kan ku xigo qaada way leeyahay khanqo alif khanqo alif macnaha khanqo alif ilaa isticlaay joogtaa weliba darajada martabusaraysa taagan tahay khanqo alif laba koor dhigan tanwiinu fatxatayn خلق آلف لا ما تقديغا تنوين فتحتين haye شاهدا شاش القربي ألف kordhabey maxaa la kordhabey jiitaanka dhan iska ilaali shaahidan shaash ألف ورد jiitaan dhan warka macnaa midoo dhan ka ilaali soomaaliga shaahidan shaashin saaidasaasi la kordhigay سيدا ساش القطري ألف كوهب المد بالآلف هدن هي هلوسيغي دندا وجدي هدن هي هلوسيغي هدن هي هلوسيغي هدن هي هلوسيغي بس هدن هي هلوسيغي دندا ألف namaatre dandal alif laaba fatxatayn inkastoo nama ay tahay lahjada ay soomaalida qaar isticmaalaan ay tahay oo weliba dad degme khaas degdega ay isticmaalaan waxaan jeclahay raxmulweyne dadkaas namba isticmaala sooma raxmulweyne iyo beri iyo laxmujal qiraac namay dhahaan markay laba sheegaan namay dhahan marka laakiin soomaalida sida badan ay u badan tahay laba waa sooma laba waa marka inaa ardayga saacadda socdaysa waa waaya hayay macnahay eh, kan ku xigo shaahidan caa'idan caa'idan caa'idan ah, zandal alif laba koor maya istaagin zandal alif laba koor dhigan كي maasha allah ayha شاكرا شاashين la kor dhigay alowrab almaadu bilaalif kirankii ka los dhigay ramra alif laba kor dhigan tanmiinu fadxatayn haye ثالثا بابا الكرية النور بالمد بالألف في تنبيه لا تصدق zanzay alif زي ألف لم يكن asalka dee lama ku alif waa somaraya ka hadlaysan zanzay alif زي ألف لم يكن تنوين فتحتين ha zanzay kaa noqoni zanzay kaa noqoni haye maal kelimada ku xigta cayn cayn caabi sancaa cayn la kordhigay فتحتين maxaa u istaagay shakeen shan shin alif laba koor dhigan tanwiinu fatxatayn deh شين ألف لما قاف تنوين فتحتين ha haddaad oo macallinka ay wax baraysid oo shaqaarka wax ku barto adi istaagto ardayga waa kaa shakinaa mugta haye ina bilowtuu kuu dareema haye aliif jiis jiina ka dad shan ya ku celi mayso bilow kelimada waa la qaataa taas naaqisan laga rabo adiga ha ناقصا نلق بغي الزور المد بالألف في صدقه قبل بغي صمت ألف لبك alif da sonsod alif laba koor dhigan تنصى ألف لبك بغي تنوين الفتحتين tanwiinu lfat tanwiinu fatxatayn تنوين الفتحتين haye رافضها rofidon horta رافضا ha midda kaleo caskalaalisaan ardayga inuu horta hinjaadta ku bilaabo kelimada horta qiraa'ada ha kuu keeno ooy ardaygu wax ku hinjaadina markuu kelimada qiraa'adeeda keeno haa horta ha ku yidhaahdo raafidan hinjaadida markaas kadib hinjaadin kara laakiin raafidanta kiciskeeda soo garanayn culays imaanaya hinjaadin karayo ayaan beej kale u gudubno iyaaban iyaaban sitaa loos dhig ilaa intaas geedkan dhan alfamalo ku socdaa ilaa daaciyan laga yimaado suu tartiibta alfamalo isku xiye waayo siyaaban siyaaban siisaa loos dhigay yaaban yaa yaa la kordhigay alif lagu raab almaadu بمبا الف لبا كور دي تنوين فتحتين adag na suan soo ma jeedin isla isla dirsigii lewa geesi tar ku hoosey xudoman iyo xudom baan ka bilawna xudoman xudoman xudoman xuuxa la goday doman doba la kordhigay alif lagu reeb almadu bil alifi saqiil man min alif laba kordhigan sanawinu fatxatayn xudoman xuuxa la la kordhigay ddda la kordhigay ddda alif laba kordhigan sanwihu fatxatayn astaag iskalalingaadinkaa qalde wasnigeeda suansuusi la gooday wow lagu reeb almadu bilwaaw alaliif laba koor dhigan tanwiinu fatxatayn almadu lwaajib shiishin loos dhigaya lagu raab almadu bilyaa bamba alif laba koor dhigan fatxatayn waayahay leenkan kale ee ku xigo waa tacdii tacgaabtahyd oo taclurbuuqada loo yaqaani wa alifo waata marka iyada alif laba koor dhigan ma dhahin درجة درجة درجة دادا لكرديغي رجاة رارا لكرديغي جاة جاجيم لكرديغي تنتا لابا كرديغن تنوين فتحتين درجة دادا لكرديغي والتنوين فتحتين همزة وقاف التنوين فتحتين إلا أنت ألف تترى الألف ماشي الله ها مية الألف ماشي بك وايه marka adhow ta marbuuط lidan waa la sheegi doonaa lakiin weli ma naagaan tanmuudada wuu nokena tanfusita tanbuuda wuu nokena dersi gooni shafaaca shafacatan shaashin la kordhigay faacatan faafa la kordhigay alif lagur almadu bilalifi saqib catan caacayn la kordhigay tanta laba kordhigan tanwiinu fatxatayn حبيبا على هي تاني اختيار انا كسينا يلا من جاينا هي معنا جدا آه، خطيئة ما عنك انا كارما هي ها كو ذاك انت تكتسمها كربي ده سؤال ما هي كر كربي يا كر كعلف خطيئة خالق الرجال هاي طيئة طيب لسي طيئة طيب لسي يا رب المد يا رب المد بالياء أتن ألف كري تمتع تمتع لما معلق اسفقي معلق اسفقي ايه هي معلق Siyatan khaaha la kordhigay siyatan qiida loos dhigay yaa lagu reeb almaddu bilyaa atan aa alif la kordhigay almaddu lwaajib tantaa laba ko- tantaa laba kordhigay waxaa usina waxaa ku dhac waa saxantay ka warmaan ku siisteen ay macallada ku xigay gal khadiyatan tantaa laba خطيئة خاخل كرديغي طيئة ضيض لصديغي يعلوها المد بالياء أتن ألف لكرديغي المد الواجب تنتا تنتا لبكر aaaa mid kulli wax kaloo culs meesha kuma jiro wax kaloo culs ma ujeedaan wakafaa bihi bidunuubi cibaadihi sooma wakafaa bihi bidunuubi cibaadihi khabiira anigana marka waa kaa macnaha kulli sakiiradu keenay wakafaa waawow la kordhigay kafaaka kaaf la kordhigay faafa la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalifi saqiib alif lagu reebal maduu bilaalif dihidiida loos dhigay halos almadu bilyaai saqiid طهورا طهورا لا طالق godan iska ah godan huuran huu hala gooday waa ula wareeg godanta daa godan dan danta agala ku dadaa huuran huu hala gooday waa ula wareeg ay macallin shuhuuda ku celi ha soo shin laa godadiisa le inuu soo galo shuhuudan هيا معا مع محمود صعودا صعودا صعودا صعودا صعودا صعودا صعودا المد بالواو كان لي لبكار ينسوم فتحتين معنى ايه؟ درجة درجة درجة داد الكريغي رجة رار الكريغي جة جاجم الكريغي alif waa u socotay lakin waa kasoo laabantay ha tantaa laba koor dhigan tanweynu faaxatayn ayo macna shafaaca اي معنا شفاعه شفاعة شاشين لفردي فاعة فافا لفردي ألف لضرب المد بالألف الصغير عتا معا waxaa ingeesa yuuraثu kalaalة laalatan laa laam la kordhigay laamta kaleagna maya laatan laatan laa laamna kor dhigay waxaan kugu dooray laamtaan raasanaya laamtuna laba laam oo ku dhacay aye macal eh, xaliiman kafuuro xaliiman xaa ah, xaada kor dhigay liman lii lam มันมีมันมีหรือมัน وش كيس ها اقرا لك شوط حليما حال قردي هقول فن حليما لي حليما حال قردي لمن لي لم يصدي يألو رب المد بالياء من من ألف من لمكو من من ألف ألف من من ألف هاي ها ممن لو كلا دعاء الله وأنا هوس لهم هاي حكيمة أغفورا آه غفورا أي تنوين فتحتين haye maaa katama shahaada muu ka tegay macalin suu saxay dee muu ka tegay ha haye waa i gaawatabe haye kusoo celishaa dadka ma sha allah alxuruufu maksuuratu munawana ku yireen laba shaqalku hadda ka wada laba hoos dhigi ah waayahay ku dhawaaqa n ben ten ten jen xen xen waayahay kahor maxaa dhahayne an alif laba ka dhigan waxaa leeyahy in alif laba hoos dhigan bas bas in alif laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn bimba saasanana mase bumba bimba asa kan ulaabanayna macnaha bimba ba marka leenahay in alif heshiya lama aha laakiin baa-un bimba laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn kale waxay ka noqone bi laba hoos dhigan noqoneen bin laba hoos dhigan marka culaysaa imaanayo tinta laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn tinta laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn tinta laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn tinta كسرتين من حالبا وصدقا تنوين كسرتين خين خالبا وصدقا تنوين كسرتين خين خالبا وصدقا تنوين كسرتين دندال دندال يعوقدين دندال لبا وصدقا تنوين كسرتين دندال لبا وصدقا تنوين تنوين كسرتين إلا لبا أصليا تنوين كسرتين رضا لبا أصليا تنوين كسرتين رضا لبا أصليا تنوين كسرتين زنزاي لبا أصليا تنوين كسرتين زنزاي لبا أصليا تنوين كسرتين محددين زنزاي لبا أصليا ها زنزاي لبا أصليا لبا تنوين كسرتين shinshiin laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn شمشين لما أوصل تنوين كسرتين sinsaad laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn سنصاد لما أوصل تنوين كسرتين ضاد laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn انضاد لما أوصل تنوين كسرتين ضاء laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn كسرتين من عين لبغت تنوين كسرتين ضي غين لبغت تنوين كسرتين من غين لبغت تنوين كسرتين من فاء لبغت تنوين كسرتين من فاء لبغت تنوين كسرتين قاف لبغت تنوين كسرتين من قاف maxaa qalada qinqaa laba hoos dhigan qinqaa xarafka asalkiisaan ka tagmas qinqaa laba hoos dhigan miya waa qalad qinqaaf laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn انضاد لما أوصل تنوين كسرتين sinkaaf laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn إنكاب لما كسرتين للام لبهوس تنوين كسرتين ميم لبهوس تنوين كسرتين ميم لبهوس تنوين كسرتين نون لبهوس تنوين كسرتين نون لبهوس تنوين كسرتين وين واو لبهوس تنوين كسرتين وين واو لبهوس بريء بريء قريب قريب مقيت مقيت حديث حديث بريء بابا القردي غير الريرا لوس ديغيا لغرد المدو بليا إن الإف لما هو صدق سنوين كسرتين بريء بابا maayo waajib hata nooma saarin sheekh waajib waa yaallaa meesha oo aan madbiliyaa oh, bacdaha hamso waayo waa laakiin sheekha nooma saarin qariibin qariibin qariibin qaaf la kor dhigay riibin riira loos dhigay lagu reebal maduubiliyaa bimba laba hoos dhigan sanaweynu kasratayn qariibin سنوين كسرتين مقيت مؤمنا وليس تقيقا بصيري لولا المد بالياء إذا لمواضع فمنه كسرتين حديث حديث حديث حال قردي قيدي حسرتين عليها ilaa kulli meesha laga imaado waa alifkii la socotay waayahay jaamicin jaamicin haye macna jaamicin gaal soo kadib beeshka waxaa tagtaa eh, sideetan i lix mhm. jiin la kordhigay ma saxantiisa qaldan qalada haye in ayin laba hoos dhigan تنوين كسرتين لكن وقد قاد انتهت بفلوس جيران هي هي معنى كلها وجامع انت صرف يعني جابي سوق برا هذا عبسينا يستاقل جيم تنسكي آلي جيم جيم أي نقول هذا أصلك وأكبر حبي جامع جا جيم لقر ديلي ألف لقران المبدو بالألف ميع ميم لصديقي عين عين لابا هوصدقا تنوين ha yaan la istaagin haye macna xaamidin xaamidin xaa xaa la kordhigay alif lagu reeb almajur bilalif midin mimin hoos dhigay dinda dinda laba hoos maya ku celi dil dil ah, dil hadda tara kabsii darama xaamidin ku celi xaamidin xaamidin xaa xaa ah, la alif لندال لندال لباه لندال احنا صنع هي هي هي معنا قال تنقى قال قديغي قال تنقى قال قديغي أنت كلمة بالألف لتنلي لعم صيغي لندال لباه سكن كلمة التنوين كفتين فعلي قال تنقى قال قديغي أنت كلمة maasha allah wisniga gaadan waa haystaa waxaa kaloo ku dheero isbirada leeda adiga ha qof hadduu isbira leeyahay <laughs> ha dhiranaan macnaa dhiiranaan maasha allah waaya haye macna ta ku xigto daakhilin aa ku xigto داخل دا دا horta kore lafdi ku noqo daakhilin داخل داد لفر ديجي ألف لبوري خي أمد بالآلف صين خي خالف ديجي لنا لما خوف ديجي تنوين كسرتين هيه معلم ذابح ذابح ذابح ذابح ذا ذا لفر ديجي ألف لبوري المد بالآلف nama aslagin xinxaa laba hoos dhigan haye waaye أمريكا يقولون أمر بصدقة أمر بصدقة أمر ألف لفردي غير ما أمر ألف لفردي غير را لفردي غير بصدقة ببلصي غير صدقة دادا لفردي لقرديغي قاتل قاف لقرديغي تنتا لباس لأن تنوين كسرتين بصدقة في السنوين كسرتين yaa tahay kugu daliila maxaya kasraa ka kasra naclamadu maxay dhihi jireen alkasratu eh uktun ha waayahay mise maxaa ulida dha mise waxaa ya ma waaya caala waaya annaydaan marka wanigaka almudbiya ogaadayna caabiri caacay la kordhigay alif lagu reeb almadu bilaalif biriibi baa loos dhigay riiraa loos dhigay yaa lagu reeb almahdu bilyaa kordhigay markaan ixtiraysina calaa sawaa'in haye haye way macalinkana macalinkana hormaray haya sawaa'in ha ha على على سواء هاي على إن عين خدي لا إلا على إن عين خدي ايوه على الدقة ايوه على الحوت على سواء ايه على صح سواء ساسين لفرديقي واء واو لفرديقي ألف لقرب المد بالألف إن ألف لما هوس إن ألف لما هوس لما المد الواجب إن ألف لما هوس تنوين كسرتين المد الواجب وايه وايه يسكت يا تقعد أي معنى جاء آل لوط جاء جابر إلي المولى المهد بالألف القبر إلي المهد الواجب صح ألا القبر إلي المولى المهد بالألف لا لم القبر إلي يضل لم لم والمولى المهد بالواو للضال بهاصيا كالمين كسرتين saax waay waxaa lamida marka waraai xijaabin waraai waawow la kordhigay rai rora la kordhigay alif lagu reeb almadu bilif alif loos dhigay almadu lwa تنوين بالألف صقير كا كاف لكرديغي لنراك لا لم نقرئ نراك نانون نقرئ almaadu bilaalif haatinhaa haa la kordhigay tinta laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn إلى بسبب إلى بسبب ببالوس ديغي سبب ساسين لكرديغي باب بابا لكرديغي بمبا لبهوس ديغن تنوين كسرتين بسبب ياها ألف صغير مية maxaa ka horeeya fatxada meesha taa lahaa haye alxuruuf almadmuuma munawana waayo xarfiba laba godan waa markaan un bun tun thun jun xun khun dun dun saasa lagu wadaa unaliif laabaa goodan tanwiinu dammatayn مرتين قل قال تنوين ضمتين منضاد لبا قد تنوين ضمتين منضاد لبا قد تنوين ضمتين منضاد لبا قد تنوين ضمتين منضاد كن هالبا قد تنوين ضمتين كن هالبا qorin adoo macalin la saal ya unhaa labaagudan adoo macalin la saal la qorin tanwiin xaggee aadaa xaggee gashaa tanwiin xaggee gashaa aakhirun aakhirul ismi soo maaha tanwiin aakhirul ismi ay gashaa kow hadday ha-lu aakhri gashana maxay noqotaa oon laga dambaynin hagaab maxay noqotaa hagaab soo loo yaqaanaa marka hiin saa loo marka iyo hun haddii xarf ay ku dhigi karta ka horeysana waa fahmi karnaa hin ama hun marka ha samayn labadaha adeegsan ya gabdhahan haddeer maamooyinka sida hormaa waa wax barteen ah, maamooyinka ciyaar ka dhalay hadda ceeg wax la baro waktigii hore waxaa la yidhahdaa toban sano ka hor ilmaha la waxberi jiray boqolkiiba labaatan a walidintooda wax yaqaanay hadda waktiga xaadirka ilmaha la wax baro boqolkiiba sideetan aa la yidhahdaa waalidiinta waxbaa yaqaanay labaatan hadda waxba aqooni lacagtay noqoto soo ma ah, waayo gabdhihii jaamacad kasoo baxa almadholay hadda ciyaalkooda lagu keenayaa marka adhow mumkin inaa hooyada ku keento ku tiraa macna maxay tahay ya adoo macna kadib kugu soo laabo ficlada marka waana kaagar helaysa marka hadda wax soo qor la istilaali insha Allah bila yiraahdo waa hadda waalidiin tacliimada waxa ilmahood wax la baraa ma Allah haye hawaaun hawaaun meeshan waajib waaye laatan sheekh muusan saarin hawaaun haaha la kordhigay waaun waawow la kordhigay alif lagu reeb almadu bilaalif unalif labaa godan tanwiinu damatayn kitaabun kitaabun kitaabunkii kaafloos dhigay taabuntaa taa la kor dhigay alif lagu reeb almadu bilalif bunbaa laba godan tanwiinu damatayn kitaabunkii kaafloos dhigay أمتين أزيغ quduusin laa gooday juudun juujin laa gooday wow lagu reeb almaadu bilwaaw dundaa ladaa goodan tanwiinu dammatayn waa hada kitaabun fardhigay e alif lagu reeb almadu bilalif بومبا أن intaa markaa ardayga siiso beeshka u yeerinay waayo wahada lisaan waa soo laabana wahada kitaabun waatana kii lasoo laabanayo yeerisaa looga dhigaa ardayga beesh kasto fatxadana haatee beeshka u dambeeyo ayadana waxaa looga dhigaa yeeris safxadan beeshka u dambeeyo ciwajan ka bilaabanayo uhuuran iyo inuu fatxadi haayo uu qoraayo inuu ciwajan markaa tiraado inuu jan jiim la kordhigay nuunu rab kuu soo qaraayo iyo inuu jan jiim alif laga kordhigan kuu soo qoraabasaa fiirinay uhuuran aad u yeedhisa ardayga uhuuran waxaa fiirina marka ranraa la kordhiyo ranraa lif loo kordhi muddu soo qoraa fiirina soo gedi kasrataynkana asaga leh waxaa la yeeriyaa annaga yartaan ka dhignaa kan jaamicin ka bilaabta iyo xaamidin iyo khaalidin iyo waa la yeeriyaa waayo darsiga hore la isleeyihin kan ku-xiga amara bisadaqatina waa la yeeriyaa kan laakiin asaga sukurda loo saaraa calaa sawaain jaa aala luutin waayo waxaa waaytuuna damataynkana bidka u dambay hingaadinayaan aan bilowna marka xuruufu saakin ha u ku yidhi xuruftiyo reeban xuruftiyo reeban ah, markaan idhaana awan waxaa ku jirto awan iyo abwan markaan idhaano aba waxaa ku jira xukma qalqala ku jira soo ma hadda ma qalqalaynayno baabul qalqala wuxuu noogu keeni doonaa baab gooni ah kana noogu xigi doona insha alla aduu leeyaraa marka <coughs> arday markaan bari laakin sidaan ku barnay inaan ku wadaynaa awan abwan aaba marka baad dhihi doontaa ad lakin haddana isku rugsaa la rabaa abwan ardayga waxaad u bara waxaad leedahay saakinaa la yidhaahdaa xuruuftan way isku reeban tahay ma kala harto reebkeedana wuu isku dhacaa saas kugu dhacaa ab ab ab aj ah arday marka wuxuu awoodi karaa inuu laba xarf isku dhufto ah marka abwan abwan atwan athwan ajwan ajwan ahwan ahwan akhwan aywan aad ardayga intaas si nadiif u baraysaa anin gaadina awan a alif la kordhigay alif lagu raab saakina wowow alif laba kordhig tanwiinu fatxatayn awan a xuruufu saakina soo mina ah asaga saakinka hadda baa qabsane awan a alif la kordhigay alif lagu reeb saakina wawow alif laba kor dhigan tanwiinu fatxatayn abwan ab alif la kordhigay ba lagu reeb saakina wawow تنوين فتحتين أولا أن تخرج الفرد atwan at alif la kordhigay taa lagu reeb saakina wawow alif laba goor iyo tanwiinu fatxatayn istaagaysaan istaagira samaynaysid fiir anhijaajeeda fiir atwan at alif la kordhigay ta lagu reeb saakina istaagma aniga lagu reeb saakina waa ku dhuftale a taas samaynaa atwan at alif la kordhigay ta lagu reeb saakina wawow alif laba koordhigan tanwiinu fatxatayn Ah, la kordhigay jiim lagu reeb saakinan wowwow alif laba kordhigan tanwiinu fatxatayn axwan ax أخ ألف لقد ديغي خالق رب ساكنة وواو ألف لما كور تنوين فتحتين أدوان أد ألف لقد ديغي دال رب ساكنة وواو ألف لما كور تنوين فتحتين أذون أذون عرق سيري أذون أذون أذون أذ ألف لكور ديجي دال غرير ساكنة وهو ألف لما كور دي تنوين فتحتين أذون أذ واو واو ألف لا ذكر بن تنوين kordhigay zay lagu reeb saakina wow laba koor dhigan tanwiin fatxatayn فتحتين أسوان alif la kordhigay siin lagu reeb saakina wow wow alif laba kor dhigan tanwiin u fatxatayn ashwan ashwan ash alif la kordhigay shiin lagu reeb saakina wow wow alif laba kor dhigan tanwiin kordhigay baad lagu reeb saakina wwow alif lama kordhigan tanwiinu fatxatayn alif la kordhigay manaa maadaama aanaa gaarin tartiibta bugan ku soconayna أضون أضون أضون أض ألف لكم ديغي ضال غريب ساكنة وواو ألف لما كورني سنوين فتحتين أضون أض ألف لكم ديغي ضال غريب ساكنة وواو ألف لما كورني سنوين فتحتين أضون أضون أضون أض ألف لكم ديغي ضال غريب ساكنة وواو ألف laba koor dhigo sanwiinu fatxatayn afwan af alif noqor dhiigaysaa lagu reeb saakina wowow alif laba koor dhiga tanwiin fatxatayn ku jirtaa laakiin weli maana gaar aqwan horta ardayga baad ka hel inuu ku dhufto lee kadib qalqalgoynoodu baran doontaa insha allah aqwan alifa kordhigay qaaf lagu reer saakina wawwow alif laba kordhiga tanwiinu fatxatayn akwan ak alif la kordhigay kaaf lagu reer saakina wawwow alif ربك فتحتين أهبتك أن تحيي قطعتين أما أن المعطي وهو والد لا قاضي التنوين قطعتين أهون أه ألف لقد ريقيها لو ساكنة وهو والد لا قاضي التنوين فتحتين أهون awan marka saasa looga badnaaya labada lakin shek khulufija uku socday mutawaatirkii w ku darsaday sukuunkan waa maanta kulli maclinta lisina seminaarka oo weydiinay waayo iyaga sukuunka waxay noo diideen insan daa'iro looga dhigo soo ma ya wareegaas laga dhigo way noo diideen maalin waan ka hadalna marka wareegaasaan ah waa calaamatu saabita sukuun looma isticmaalo sheekana hadeer wuu u isticmaalay ka dhigay wareegano saasuu ka dhigay abwan awan atwan atwan axwan waxaa yidhahdaa marka waxaa mumkinaa ah sheekh inuu oola jeedo inuu isku carf inuu ardayga isku dhufto oo laba xarf isku xiran yihiin maahane sukuun saan looma qoro waayo hadhow sheekh wuu khilaafa markuu meelahan gaaro dhexdan uu gaaro waa bedelaa soo kadib beeshku waxaa tagtaan beeshku waxaa tagtaan sagaashan iyo sagaalaad sagaashan sagaal aqbil isku samajeedin aqbil iyo taqhar iyo saacadi uu bedela magaciisa marka wax u qalqalaada uu bedela suuq marka laakiin intaas marka saakinkaan waa saakinka labaad kii kood xagga kusoo marno aye sukunka kood xagga ya cashirka sal somalia ku ahaaye waxaan rabaa meel hiblaayaa kusoo marnaa saakinkan kii labaad waa hadda amrayna askunu sukuunada la yidhahda macnaa dhaab dee way isku dhacayaan laba xaraf kab ma kala harayaan a e u ba b bu kaas waxaa la yidhahda saakun almuduud waa jiidna asaga jiiduu wataa a ba ta sa b t c soo tu tu ju asaga jidisu wataa markaa saakin lama dhahay madkiisa loo sheegaa bes kan laakiin waxaa leeyahay saakin ha leeyahay asaga leanna waa saakin caadi iskugu dhaca waayo marka insha allahu tacaala darsigeen dambe halkaa ka bilaabi doona insha allah adu ilah yihahdo sala baarak intaas kusoo gubeyna casirkan istaqaani haye wax su-aala ya